bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina muxamed wعlى alih wصaxbih aجmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min adyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxay ka soo hadleen labadii sheekh raximahum اllah khabarkii aaxaadka ahaa way u qaybiyeen ilaa maqbuulin wa marduud <clears throat> waxaan soo aragnay marka tacriifka maqbuulka iyo xukumkiisa waxaan kaloo soo aragnay khabar khabar lwaaxidkii haddii laga helo qaraa'in inuu markaasi ka xoog badanayo kii la midka ahaa oo qaraa-intaas qaraa'intaasi aysan la socdayn wuxuu inoo soo sheegay saddex qaybood oo qaraa-intaas ka mid ah oo haddii laga helo xadiidkii khabarul ahaa yani uu ku xoogoobayo maxaa ka mid ah qaraa'intaas maa rawaahu shaykhaan sax wey xadiidka labada sheekh ay wariyaan bukhaari muslim xadiidkay wariyaan yani markaasi waxaa la socota qariina haye mid labaad alkhabar bish bilaima sax weya alkhabar almusalsalu bilaimati alxufaad isaguna waa qariino ayuu wataa ka saddexaad ayib khabarkii mashhuurka ahaa oo duruq fara badan ku yimid oo dhammaantoodna dacfi ay ka nabadgashay waxaan kaloo soo aragnay eh, xadiidkii in loo qaybiyey maqbuulka ahaa saxiix iyo xasan wuxuu noo tacriifiyey asaxiix eh, lidaatihi tacriifkiisu inoo soo sheegay tacriifkaasi eh, ixtiraazaad u yeelanayo ayay inoo soo sheegeen labada sheekh qaala almualifaani raximahum ullah maraatib asaxiixi saxiixa maraatibtiisii iyo darajaadkiisii hada maxaluhu wa mabxauhu meeshii looga hadlayo waa halka takhtalifu way iskhilaafaysaa maraatib saxiixi xadiidka saxiixa maraatibtiisa iyo darajaadkiisu way iskhilaafayaan bisababi tafaawut alawsaafi waxay isku khilaafayaan bisababi tafaawut alawsaafi awsaafta kala tagsanaanteeda sababkeeda isku khilaafaysaa awsaaftii almuqtadiyati keensanaysay lisixati xadiidka sixadiisa famaa xadiidka yakuunu ruwaatuhu ruwaadiisu ay ahaanayaan fi darajati alculyaa darajada ugu sarraysa min alcadaalati xagga cadaaladda wadabdi iyo xagga xifdiga iyo wasaa'iri asifaati sifaatka inta soo hartay allatii sifaatkaasoo tuujibu tarjiixa tarjiix keensanaysa oo waajibinaysa kaana wuxuu noqonayaa xadiidkaasi la soo sheegay asaxa yacni mid ka sixa badan mimaa duunahu xadiidka asaga ka hooseeya waxay noo sheegayaan labada sheekh xadiidku inuu maraatib leeyahay xadiidkii saxiixa inuu kala sarreeyo maraatib uu leeyahay maraatibtaasna waxay ku kala duwanaanaysaa yani ruwaadda soo warisay baa leegayaa haddii ay ka joogaan xagga dabdiga iyo xifdiga martabadii ugu sarraysay waxay noqonayaan xadiidka ay soo wariyeen raggaasi cadaaladda iyo dabdiga ka gaaray aclaa martaba xadiidka ay soo wariyeen wuxuu noqonayaa xadiid ka sarreeya yacni ruwaad ay soo wariyeen kuwa ka hooseeya kuwaas markastoo xifdigu iyo dabdigu uu yani marka raawigu uu saro maro yani xadiidkiisu wuxuu ka saraynayaa ninka markaasi dabdiga iyo cadaaladda raawiga ka hooseeya fa min almartabati alculya waxaa ka mida martabada ugu saraysa culya waa mu'anau aclaa martabada markaasi ugu saraysa ugu sarraynta badan waxaa ka mid ah ma alaqa calayhi bacdu ala'imma yacni axaadiidta qaar ama asaaniidda qaar maa asaaniid baa ka mid ah alaqa calayhi bacdu ala'immati a'immada qaarkood ay ku sheegeen annahu asaxu alasaniid asaaniidda kan ugu sixada badan inuu yahay ka maalikin can naafic can ibni cumar can الnabiyi sal اllahu alيه wasalam waxaa ka mid ah asaaniiddu ay ku sheegeen asaaniidda ay ku sheegeen culimmada qaarkood inay yihiin asaxu lasaniid waxaa ka mid ah maalik waa imaamu daar alhijra maalik ibnu anas oo ka warinaya naafic mawla bni cumar can ibni cumar can اnabiyi sal allahu aleh wasalam imaam albukhaari ayaa ku sheegay inay tahay asaxu alasaniid xadiidka lagu soo wariyo sanadkaas xadiidka ku yimaada wuu ka sixa badan yahay oo ka sarreeyaa xadiidka aan ku imaanin sanadkaas waxaan loo yaqaanaa culamada qaarkood ay ku sheegeen yani markaas inay tahay silsilatu adahab inay ku sheegeen yani sida u qiimo badan yahay sanadkaas silsila dahabah ayuu la mid yahay ayb wa ka waxaa la mida oo ka mida markaasi asaaniidda lagu sheegay inay tahay min asax alasaniid ibraahiim ibn yaziid annaqaci can calqama calqama ibnu qays annakhaci can ibn mascuud cabdullahi ibn mascuud can الnabiyi sala allahu alayh wasalam taasna waxaa lagu sheegay silsiladaas ama sanadka waxaa lagu sheegay inuu ka mid yahay min asax alasaniid waxaana ku sheegay sheekha la yihahdo yaxya ibnu maciin ayaa ku sheegay sanadkii horeo ahaa maalik annaafic can ibni cumar asaxu asaaniid imaam albukhaari baa ku sheegay raximah ullah inuu yahay asaaniidda markaasi ka ugu saxada badan leh sanadkanna yani ibraahim anakhaci oo ka warinaya calqama calqamana uu ka warinayo can ibni mascuud yaxya ibnu maciin baa wuxuu ku sheegay inuu yahay yani asaxu asaaniid asaaniidda kuwa ugu sixada badan leh wa dalika kaa waxaa ka sokeeya rutbatan xagga darajada ka riwaayati xamaad ibnu salama can haabit haabit ibnu aslam albunani can anas ibni malik can الnabiyi sal اllahu alيه wasalam marka wuxuu noqonayaa xadiidkan sanadkan dambe xadiidka lagu soo wariyey waa xadiid saxiixa laakiin marka loo eego xadiidka lagu soo wariyey sanadka maalik can naafic can ibni cumar ayagoo wada saxiixa isku martaba maahan maxaa yeelay dabdiga iyo xifdiga meeshay ka gaareen ragga ku sugan sanadkaas hore oo maalik iyo naafic can ibni cumar yani kamaysan gaarin xamaad ibnu salama can haabit can anas kamaysan gaarin marka iyagoo saxiixa ayaa waxaa la odhanayaa haada xadiidka lagu soo wariyey sanadka hore asaxu mima ruwiya bi hada sanad lanna raggii baa kala sarreeya isku martaba ahayn ragga soo warinaya isku martaba ahayn wa dalik kaa waxaa ka hooseeya fi rutbati xagga darajada ka riwaayati suhayl ibnu abi saalix can abiihi can abi hurayra radia allahu canhu suhayl ibnu abi saalax abi saalaxna magaciisa waa dakwaan asamaan ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka warinayaa suhayl ibn abi saalax aabbihii oo markaa dakwaan ah can abi hurayrata radia allahu canhu martabada wuu ka hooseeyaa kii ka horreeyey oo markaas xamaad can haabit can anas kanaa ka hooseeya lanna xagga dabdiga ayaa markaasi isku dhaafaya iyo cadaaladda ayb maqsadka n looga jeedana waxaa weeyaan altarjiix cinda atacaarud inaad barato maraatibtaas iyo axaadiista lagu soo wariyey faa'idada laga faaidaya waxaa weeyaan altarjiix cinda atacaarud markay iscaaridaan axaadiistaasi in markaasi la kala rajaxo lagu kala yani markaasi hadihi rutab rutbooyinkaas iyo darajaadka iyadoo la eegayo in markaas sidaa loo kala rajaxo oo la yidhaahdo yani sanadka xadiidka lagu soo wariyey ragga soo wariyey waxay ka gaareen xifdiga iyo dabdiga aclaa martaba kuwan laakiin way ka hooseeyaan maadaama ay ka hooseeyaan idan waxaa la rajaxayaa xadiikaas horaa la rajaxaya kanna wuxuu noqonayaa xadii markaa marjuuxa ayuu noqonaya wayaltaxiqu waxaa soo haleelaya bi hada tafaadul Eh, tafaadulkaas iyo kala sarayntaas eh, la soo sheegay taqsiimu saxiixi saxiixi in loo qaybiyey ilaa sabcati aqsaamin toddoba qaybood hadda waxaan soo sheegnay in markaasi marka laga eego xadiidka sanadka lagu soo wariyey xadiidka inuu maraatib yeelanaya isagoo saxiix ah tafaadulka noocaasa oo xadiidkii sidaa markaas in loo kala saramariyo waxaa markaa isaguna haleelaya oo kaasoo kale noqonaya xadiidka saxiixa in loo qaybiyo toddobo qaybood wahiya waxa weeyaan kow matafaqa calayhi shaykhaan xadiidka isku waafaqeen labada sheekh albukhaariyu wa muslim baa isku waafaqay xadiidkaasi yani markaasi wuxuu noqonayaa mid ka sarreeya kuwa ka dambeeyo dhan kuwa ka dambeeyo dhan asaga ka sarraynaya ayb inain man farada bihi lbukhaari waxaa ku xiga xagga martabada xadiidka bukhaari keligii uu soo wariyey saddex man farada bihi muslim waxaa ku xiga oo martabada saddexaad imaanaya xadiidka uu la keliyooba imaam muslim afar maa kaana calaa shardihima waxaa ku xiga xadiidka lagu soo wariyey shardigooda walam yukhrijaahu bukhaariya muslimna aysan soo saarin maa kaana calaa shardi albukhaariyi waxaa ku xiga oo martabada shanaad imaanaya kii lagu soo wariyey calaa shardi albukhaari lix waxaa ku xiga oo almartaba saadisa imaanaya maa kaana calaa shardi muslimin imaam muslim shardigiisa xadiidka lagu soo wariyey toddoba martabada toddobaad waxaa imaanaya maa saxa cinda hayrihimaa xadiidka saxiixa ah oo ku asaxay hayrkood bukhaari iyo muslim cid aan ahayn agtooda min ala'immati ayrkaasoo min aaimmati yani aimmadii ah wadalika ibnu khusayma waa ibnu khusayma oo kale wa ibnu xibbaan iyo ibnu xibbaan mima kii xaggiisa xaalu ka ahaaday lam yakun calaa shardihimaa aan ku sugnaan shardigooda waxay noo sheegeen labada sheekh yani tartiibka ama tarjiixa axaadiida markaasi la kala sarraysiinayo waxaa ka mida ah taqsiimkan ay noo sheegeen waxaa ugu horreeya xadiidka bukhaariy muslim ay soo wariyeen culimada qaarkood waxay u gaar yeeleen ta'liif ay ku jamciyeen xadiid kasta oo bukhaariiyo muslim ay soo wada wariyeen bay ta'liif gaara u sameeyeen sheekha la yidhahdo maxamed fu'aad cabdilbaaqi wuxuu qoray kitaabu ku magacaabay allulu waalmarjaan mima ittafaqa calayhi shaykhaan bukhaariiyo muslim xadiidta ay isku waafaqeen ayuu markaasi mualaf gaara ka sameeyey ilaa laba kun iyo lix xadii ayuu gaarsiiyey axaadiia bukhaariy muslim ay soo wada wariyeen axaadiita ah marka bukhaariy muslim ay soo wada wariyeen haddii uu khilaafo xadii bukhaari keligii uu soo wariyey waxaa la odhanayaa kanaa raajix ah limaada lianna bukhaari muslim baa soo wada wariyey kana bukhaari keligii baa soo wariyey xadiidka isku waafaqeen baa markaa raajix ka noqonaya kanuu la keliyo bukhaarina wuxuu noqonayaa marjuux buu noqonayaa mid markaa laga miisaan badan yahay ayuu noqonayaa ka bukhaari uu la infiraadayna wuxuu ka sarreeyaa ka muslim keligii uu la tafaruday lianna muslim waa tilmiidu bukhaari weeyaan waatay culamada qaar yidhaahdeen lowla albukhaariyu maa jaaa musliman walaa raax bukhaari hadduusan jiri lahayn muslim yani nin la yaqaano muusan noqdeen ninkuu ka faa'idaystay oo wax ka bartay imaam albukhaari buu ahaa isaguna arrinkaasi wuu u qirsanaa inuu sheekhiisi yahay oo markaasi cilmigani uu baacn markaa baac dheer uu ku marka xadiidka keligii uu la infiraadee muslim iyo xadiidka bukhaari uu la infiraaday hadday iscaaridaan ka bukhaari uu la infiraaday baa markaa raajix noqonaya midka muslim uu la gooni noqdayna wuxuu noqonayaa marjuux buu noqonayaa haddii la jamcin karo waa la jamcinaya hadday iscaaridaan axaadiid waa arki doonaa qaabka la yeelo laakiin hadduu jamcu suurtoobi waayo ayaa markaasi waxaa loo ilanaya tarjiix murajaxaadka marka waxaa ka mid ah inuu bukhaari soo wariyey kana inuu muslim soo wariyey marka bukhaari kuu soo wariyey baa raajix noqonaya kana marjuux buu noqonaya martabada afaraad saddexaad waxaa noqday kii muslim uu la infiraaday kan afraad waxaa imaanaya maa kaana calaa shartihima walam yukhrijaahu xadiidka lagu soo wariyey calaa sharti albukhaariyi wa muslimin lagu soo wariyey laakiin aysan ku sheegin labadooda kitaab saxiix bukhaari iyo saxiix muslim kumaysan sheegin laakiin waxaa lagu soo wariyey shardigooda way noo soo wadaan culimmadu maa macnaa shardu lbukhaariyi wa muslim maxaa loo jeedaa ka shanaad wuxuu noqonayaa kii lagu soo wariyey calaa shardi lbukhaariyi bukhaari shardigiisa xadiidka lagu soo wariyey ayaa markaa wuxuu imaanaya martabada shanaad martabada lixaad waxaa imaanaya maa kaana calaa shardi muslimiin muslim shardigiisa kii lagu soo wariyey almartaba saabica waxaa imaanaya maa saxa cinda hayrihima min alaima aimada kale xadiidka agtooda saxiixa ah aimada waxaa ka mida ah ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ibnu khusayma magaciisa waa maxamed ibnu isxaaq imaam alaima laqabkaasuu leeyahay imaam alaima sida subki markaasi uu laqab ooga dhigay kutub fara badanna waa leeyahay waxaa ka mid a ah marka kitaab la yihahdo saxiix ibnu khusayma baa ka mid ah saxiix ibnu khusayma ayaa ka mid a ah kutubtiisa marka kitaabkaa saxiix ibnu khusayma wuxuu ku sheegaya axaadiid ayuu ku sheegayaa oo markaasi saxiix ah agtiisa saxiix ka ah kadalika waxaa la mida ah ibnu xibbaan isaguna kitaab buu lehay magaciisu waa maxamed ibnu xibbaan abu xaatim albustiyi abu xaatim albustiyi asna wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay saxiix ibnu xibbaan ayuu asna leeyahay marka labadaa sheekh waxaa jira axaadii ay ku sheegeen labadooda kitaab oo saxiix ah mima lam yakun calaa sharihima axaadiitaasi agtooda saxiixa ku ah ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan yani kuma sugna calaa shari bukhaariyi walaa calaa shari muslim midna kuma sugna waa saxiixun cinda ibni khusayma wa saxiixun cinda ibni xibbaan walaysa calaa shardi اlbukhaariyi walaa calaa shardi muslim marka kuwani waxay imaanayaan almartaba assaabicay imaanayaan xadii fii saxiix eh, ibni khusayma ku sugan ama saxiix ibni xibbaan ku sugan haddii uu khilaafo oo saxiix ah xadiid ku sugan oo yani ku yimid calaa shardi bukhaari muslim lagu soo wariyey hadday iskhilaafaan waxaa raajixa noqonaya oo la rajaxayaa yani xadiidka imaamu muslim shardigiisa lagu soo wariyey marka faaidada laga helayo waa un tarjiix cinda tacaarud inaad yani wax ku kala rajaxdo markay axaadiis iscaaridaan ayaad eegaysaa kan yaa soo wariyey kan yaa soo wariyey markaad eegto cidda soo warisay waxaa ku caddaanaysa labada xadii midka markaa miisaanka badan baa kuu caddaanaya marka tartiibka inaad fahanto maqsadku waa kaas weeyaan shardu shaykhayni labada sheekh shardigooda lam yunqal lagama soo naqlin oo lagama soo warin can shaykhayn labada sheekh waa bukhaari ee muslime albukhaariyo muslimin sharun shardi lagama soo warin shardigaasoo sharataahu ayagu ay shardisteen wacayanaahu ayagu ay yani markaa magacaabeen oo cayimeen wa inamaa tatabaca alculamaau culimmadu waxay raacraaceen albaaxiuuna culimmadii albaaxiuun yani markaasi culimmadii baaxiiinta ahaa oo baaritaanka samaynayey waxay baaritaanka ku sameeyeen can asaaliibihima asaaliibtooda iyo markaasi qaabka ay u qoreen labada kitaab wa ariiqatihimaa iyo waddaday mareen xataa taxasala ilaa markaasi xataa taxasala lahum ilaa markaa u xasilay culimmada baaxiiinta ah mimaa dannuuhu waxay u maleeyeen shuruudan lahumaa inay shuruud u tahay labada sheekh falida ikhtalafuu fiihi saa darteed culimmadu waa isku khilaafeen maxay noqonayaan shardu lbukhaari iyo shardi muslim wanadkuru hunaa halkan waxaan ku sheegaynaa maa qaalahu nawowiyu imaamu nawowi hadalkiisii iyo wuxuu ka yidhi arrinkaas masaladaas wartadaahu lxaafidu xaafid ibnu xajarna uu raalli ka noqday fi nukhba kitaabkiisa nukhbat lfikr wa huwa arrinkaas waxa weeye almuraadu labada sheekh shardigooda waxaa loo jeeda o axadihimaa yani shari axadihimaa shari bukhaari wa muslim waxaa loo jeedaa an yakuuna alxadiiu xadiidku inuu yahay marwiyan mid la wariyey min ariiqi rijaali alkitaabayn labada kitaab ragga ay wax ka wariyeen ariiqooda in lagu soo wariyey aw axadihimaa midkood ariiqiisa maca muraacaati alkayfiya iyadoo markaa la ilaalinayo kayfiyada iyo qaabka allatii kayfiyadaasoo iltazamahaa ay yani markaa isku laazimiyeen ashaykhaani labada sheekh fi riwaayati canhum warinta ay markaa ragga wax ka warinayaan waxay noo sheegayaan labada sheekh raximahum ullah maxaa loo jeedaa shard lbukhaari hada alxadiiu calaa shardi lbukhaari aw hada alxadiiu calaa shardi muslim maxaa loo jeedaa waxay sheegeen labada sheekh bukhaariyo muslim hadal ay meel ku qoreen oo yidhaahdeen arrinka noocaasa waa calaa shardi bukhaari uu ku yidhi muslimna uu yidhi hada calaa shardi ma uu jiro shardi ayagu ay magacaabeen ma uu jiro laakiin culimmadu markay tatabuc ku sameeyeen oo kutubtoodii ay eegeen saxiix saxiixulbukhaari iyo saxiix muslim markay eegeen kayfiyada iyo qaababka marka ay wax u qorayaan axaadiitan ay ku sheegayaan asaaniidda raggay wax ka warinayaan raggan ruwaadan meesha ku sugan oo xadiidka ku sugan markay eegeen ayaa markaasi waxay kala soo baxeen waxay is yidhaahdeen waa shardu lbukhaari wa shardu muslim marka culimmadu waa isu khilaafeen aqwaal baa ku sugan qolaba waxbay ku sheegayaan ilaa dhowr qool baa lagu soo wariyey a'immada laga soo wariyey xadiidka midba uu ku sheegayo oo uu leeyahay haada calaa shardi albukhaari wa hada calaa shardi muslim wa hada calaa shardi shaykhayn ninba wuxuu ka fahmay weeye leanna shaygu waa shay mustanbat ah oo wax markaa lagala soo baxayo qaabkoodii iyo markaasay wax u wariyeen lagala soo baxayo weeye shay mansuusa maahan bimacnaa waxay ayagu nasgareeyeen oo dadka ay u sheegeen oo yidhaahdeen hari haddaad doonaysaan inaad fahamtaan shardiga yagu kada wa kada wa kada wey maysan odhan maadaama marka arrinku istimbaad uu yahay ninba si buu marka u fahmay lianna almafaahim takhtalif fahamku waa iskhilaafaya ayib maxaa haddaba laga fahmay culimmadu waxay inoo soo naqliyeen imaamu nawowi shayga markaa asagu uu ku sheegay inuu yahay shardu shaykhayn kadalika alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaalana ay markaa oola muuqatay inuu yahay calaa shari ashaykhayn muxuu yahay marka arrinkaasi wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa shardu shaykhayn ama midkood shardigiisa waxaa loo jeedaa xadiidka in lagu soo wariyo raggii labada kitaab dariiqiisu in lagu soo wariyo ama midkood ayadoo markaa la ilaalinayo kayfiyadii markaasi ay isku laasimiyeen maalan xadiidka ugu horeeya inama alacmaalu biniyaat sanadkiisii yani markaas wuxuu ka kooban yahay imaam albukhaari raximah ullah sheekhiisa cabdulahi ibnu zubayr ah iyo shaykhu shaykhihi oo sufyaan ibnu cuyayna ah iyo sheekhuu ka sii warinayo yaxya ibnu saciid ah iyo sheekhuu ka sii warinayo oo maxamed ibnu ibraahim ah iyo midka uu ka sii warinayo calqama ah calqamauu ka sii warinaya cumar ibnu khataab radi allahu canhu haddii la helo xadii sanadkaa lagu soo wariyey xadii aan ahayn xadiikaasi inama nacmalu biniyaat maahan waa xadii kale laakiin ariiqaasuu ku yimid raggaasaa laga warinaya waxaa la odhanaya hada alxadiiu cala shari bukhaari baa la odhanaya limaada lianna raggii uu ka warin jiray imaamu albukhaari ayaa xadiidkanna sanadkoodiibuu ku yimid sanadkoodii maalan tirmidi ayaa soo saaray xadiika ayaa soo wariyey raggaasuna ka wariyey tusaalaan ujeednaa miaal ahaan yani tirmidi baa wuxuu ka warinayaa tusaale inta uu ka wariyey bukhaari cabdullahi bn zubayr can ibn can yaxya can muxamed can calqama can cumar waxaa la ohanaya marka hada alxadiiu calaa shardi اlbukhaari baa la ohanaya limaada maxaa la ohanaya lianna raggii uu ka wariyey bukhaari ayuu tirmidina ka wariyey sowaadix ma raggii uu ka wariyey bukhaari ayuu ka wariyey ayuu markaas tirmidina ka wariyey ayib kayfiyadiina wuu ilaaliyey say u kala horreeyeen waa inaysan isdaba marin oo tirmidi maalan waa inuusan oran sufyaan uusan ka bilaabin xadaanaa sufyaan can cabdullahi bn zubayr waa inuusan oran cagsi waa inuusan ku samayn kayfiyadii iyo qaabkii uu u kala horreeyeen raggu waa inuu raacaa ayib arrinka haddii la helo xadiid kasta oo ariiq noocaasa ku yimaada waxaa la ohanayaa calaa shari shaykhayn waa hadday isku waafaqeen weye labadoodu maalan xadiidka hadda aan sheegnayo inama alacmaalu binniyaat haddii bukhaari iyo muslimba labaduba ay sidaa oga soo wariyeen oo wariyeenoo bi ulaai rijaal ay sidaa ogu soo wariyeen haddii la arko sanadkii laftiisii oo cid kale kitaabkiisa ay ku sheegtay iyagoo sidii raggii ay isugu xigaan xadii kalena ay ka soo wariyaan waxaa la odhanayaa hada alxadiiu calaa hari shaykhayn baa laohanaya calaa shari shaykhayn sanad uu gaar leeyahay bukhaari ayaa markaasi abu daawuud baa xadii ku soo wariyey waxaa la odhanaya hada alxadiiu calaa shari bukhaari rag iyo silsilad uu ka wariyo imaamu maala imaamu eh, maala muslim maala wuxuu ka wariyey ibnu qutayba can maalik can abi zinaad can alacraj can abi hurayra xadiika noocaasoo kal ah, sanadka noocaasoo kale ah imaam muslim wax ku soo wariya haddii maala nasaai uu ku soo wariyo xadii kale maxaan odhanaynaa hada alxadiiu calaa shari muslim baan odhanayna wahaakada lam yunqal lagama soo naqli can shaykhayn albuhaariyi wa muslimin sharun sharaahu ay shardisteenoo wacayanaahu ayagu ay magacaabeen wainama itabaca culamaau culamadu way raacraaceen albaaxiuuna baaxiiinta waxbaaritaanka sameeya can asaaliibihima asaaliibtooda iyo qaabka ay kutubta u qoreen wa dariiqatihimaa iyo dariiqay waddaday raaceen ayay markaasi tatabuc ku sameeyeen xataa taxasara lahum ilaa markaasi ay u xasishay culimmadaas baaxiiinta ah mimaa dannuuhu waxay u maleeyeen shuruudan lahumaa inay markaa labada sheekh shuruud u tahay faid اkhtalafuu fiihi saa darteed waa isu khilaafeen ma huwa shar اlbukhaariy wama huwa shar muslim waa la isku khilaafay qolo waxbay ku sheegeen maadaama shaygu shay istinbaada uu yahay haddii nas laga heli lahaa labada sheekh ay ku sheegayaan yani shardigoodu inuu arrinkaas yahay khilaaf kuma dhaceen ciddii khilaaf la timaada waxaa la odhan lahaa naskii aimadaas khilaafta la odhan lahaa wanadkuru huna halkan waxaan sheegaynaa maa qaalahu nawawiyu imaamu nawowi yaxya bnu sharaf annawowi hadalka uu sheegay abu zakariya wartadaahu alxaafid xaafidkuna uu ka raali noqday fi nuqba kitaabkiisa nuqbatulfikarka ayaan markaas sheegayna wahuwa arrinkaas waxaa weeye almuraadu bishardi shaykhayni waxaa loo jeedaa labada sheekh shardigooda ow axadiha midkood shardigiisa an yakuuna alxadiiu xadiiku inuu yahay marwiyan mid la wariyey min ariiqi rijaal kitaabeyn ariiqa iyo sanadka ariiqu waa macna sanad waa isku macno weeyaan min ariiqi rijaal kitaabeyn sanadka labada kitaab raggay wax ka soo wariyaan sanadkoodiibaa xadiidkii lagu soo wariyey aw axadihimaa midkood sanadku wax ku soo warin jiray baa xadiidkan lagu soo wariyey maca muraacaati lkayfiyati kayfiyadii qaabkii iyadoo la ilaalinaya maceeda allatii kayfiyadaasoo iltizamaha ashaykhaan labada sheekh ay laasimeenoo ahayd say raggu u kala horeeyeen ragganna waa inay u kala horeeyaan markii bukhaari uu ka soo warinaya raggana siay u kala horeeyeen marka abu daawuud uu ku soo warinaya sanadkan waa inay u kala horeeyaan fi riwaayati xagga werinta canhum xaggooda marka ay wax ka soo warinayaan alxasanu lidaatihi maa xadii weeyaan rawaahu uu soo wariyey cadlun nin caadilah caadilkaasoo khafa dabduhu dabdigiisu uu markaasi khafiif yahay caadilkaasoo mutasilu sanad sanadkiis uu xiriiro can man yarwiihi ayb ama mutasila sanad xaaluu yahay xadiikaasi sanadkiisu miduu xiriiro hayra mucalin mid la cileeyey hayrkii xaaluu yahay walaa shaadin shaad hayrkii xaaluu yahay fa huwa xadiidka xasan lidaatihi jaamicun wuxuu kulansaday lishuruudi saxiixi eh, lidaatihi saxiixu lidaatihi shuruudiisii buu kulansaday hayra ana dabda xifdigii baa khafa yaraaday fii bacdi ruwaatihi ruwaadda qaarkood wayushaariku alxadiiu alxasan xadiika xasanka wuxuu la wadaagayaa asaxiixa xadiikii saxiixa ahaa ayضa fi اlixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa labada sheekh waxay inoogu sheegayaan raximahum ullah alxasan lidaatihi maxaa la yidhaahdaa alxasan tacriifkiisu yani markaas culimmadu khilaaf badan bay ka muujiyeen horaan usoo tilmaannay imaamu dahabi raximahullah inuu yidhi inaad hesho daabit kuu koobaya xasan oo dhan fa ana calaa iyaasin minhu arrinkan waa ka quustay buu sheekhu yidhi laakiin midka ugu raajixsan kani ayuu noqonayaa kan ugu raajixsan ayuu noqonayaa waana tacriifka uu ku tacriifiyey alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala muxuu yahay marka alxasan lidaati waxa weeyaan maa rawaahu cadlun khafa dabduhu faariqa u dhexeeya alxadiiu alxasan lidaatihi walxadiiu saxiixu lidaatihi waa intaas wey khafa dabduhu wey bas fain khafa dabdu falxasanu lidaatihi buu odhanayaa xaafid ibnu xajar nuqbada fain khafa dabdu markuu soo tacriifiyo xadiidkii saxiixa ahaa ayaa wuxuu odhanayaa fain dabdu falxasan lidaatihi dabdigii taamka ah hadduu khafiif noqdo xasan lidaatihi buu noqonayaa taasuu ka odhanaya marka faariqa udhexeeya waa intaas weeyaan inkastoo culimada qaarkood ay intiqaadeen yani khifadaasi lafteedu qadarkeedu intee la egyahay maxaa lagu miisaamayaa laakiin haddana tacriifkani waa aqrabu tacriif ayaa la oran karaa oo lagu tacriifiyo yani markaasi alxasan lidaatihi inta kale shuruud way wadaagayaan caadil waa inuu yahay meesha hitaamu dabdi khafiifu dabdi waa inuu yahay sanadku waa inuu mutasil yahay cillo waa inaysan ku sugnayn shaadna waa inuusan noqon waa shantii loo sharinaysa xilli weeyaan marka wuxuu kulansaday shuruuddii xadiidka saxiixa ayuu kulansaday asaxiixu lidaatihi shuruuddiisii buu kulansaday laakiin dabdigaas ayaa markaa khafiif noqday ayib ruwaadoo dhan maahane waa bacdu ruwaad ayuu markaasi noqonayaa yani khifatu dabdiga waxay ku sugan tahay laazim maahan ruwaadii oo dhan in lagu sifeeyo inay yihiin kullu waaxid khafiifu dabdi mid ka mida ah hadduu noqdo khafiifu dabdi yakfi waxaa la ohanaya xasan lidaatihi xaggee oga timid xasan lidaatihi waxaa ku sugan sanadka rajulun wusifa bikownihi khafiifa dabdi sanadka waxaa ku sugan nin lagu sifeeyey dabdigiisu inuu khafiif yahay ayb xagga xujaysiga la xujaysanayo lagu camalfalayo wuxuu la mid yahay asaxiixu lidaatihi buu la mid yahay sida loo xujaysanayo asaxiixu lidaatihi ayaa alxasan lidaatihina loo xujaysanayaa alxasan lidaatihi maa xadiid weeye rawaahu uu wariya cadlun caadil baa wariyey caadilkaasoo khafa dabduhu dabdigiisu uu khafiif yahay bimacnaa qawi uusan ahayn mutasila sanadi xaaluu yahay xadiidkaa sanadkiisu miduu mutasil yahay hayra mucalin mid la cilay eyrka xaalu yahay walaa shaadin shaad heyrka xaalu yahay fahuwa xadiidkaasi jaamicun wuxuu kulansaday lishuruudi saxiixu lidaatii shuruudiisii buu kulansaday hayra ana dabda laakiin dabdigii ayaa khafa khafiif noqday fii bacdi ruwaatihi yani ragga soo warinaya bacdigood wayushaarik wuu la wadaagayaa alxasan xadiidka xasanka wuxuu la wadaagayaa asaxiixa aydan filixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo wuu la wadaagayaa sida loo xujaysto saxiixa ayaa xasankan loo xujaysanaya wlxasanu xasankii calaa maraatiba maraatib xaaluu ahaaday milu saxiixi saxiixoo kale weeyaan qaala alxaafid adahabiyu shamsudiin adahabi wuxuu yidhi aclaa maraatib alxasan xasanka maraatibtiisa kanoo ugu sarreeya waxaa weeye xadiidu bahzi bni xakiim can abiihi can jaddih wa camar bni shucayb can abiihi can jaddihi Eh, waxaan soo marnay asaxiixu lidaati inuu maraatib leh alxasanu lidaatihina maraatib buu le wuu kala sareeya maraatibtanna yani waxa laga faa'iidaysanayo waa altarjiix cinda atacaarud markii jamaca uu suurtoobi waayo ayaa markaasi wax lagu kala rajaxayaa imaamu dahabi marka kitaabkiisa muuqidada wuxuu ku sheegay aclaa maraatib alxasan xasanka maraatibtiisa yani meesha ugu sarraysa waxaa weeyaan xadiidka uu soo wariyey bahz bnu xakiim can abiihi yani can abiihi oo ka warinayo markaasi yani xakiim can jadihi jadihi waxaa weya mucaawiya ibnu xayda alqushayri weeyaan mucaawiya ibnu xayda alqushayri waa bahz ibnu xakiim ibnu mucaawiya ibnu xayda alqushayri weeyaan marka can abiihi waa bahzi aabbihioo xakiimuu ka warinaya can jadihi buu ka sii warinaya oo ah mucaawiya ibnu xayda alqushayri marka waxaa la odhanaya waa aclىa maraatib اlxasan xadiidka xasanka maraatibtiisa waa martabada ugu sarraysa weeyaan waxaa ka mida aclىa maraatibi alxasan camr bnu shucayb an abiihi can abiihi waa shucayb can jaddihi yani markaa wuxuu noqonaya maxamed haddii laakiin la yidhaahdo camar bnu shucayb can abiihi damiirka haddii loo celiyo shucayb marka wuxuu noqonaya aabihi waa muxamed can jaddihiina wuxuu noqonayaa cabdulahi ibnu camar ibnu caas saxaabigii buu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdilaahi ibnu camr ibnu caas ibnu waa'il asahmi caas ibnu waa'il asahmi ayib waxay ka mid yihiin marka labaduba xadiidka yani markaasi aclaa maraatib alxasan camar ibnu shucayb can abihi can jaddihi iyo bahz ibn xakiim can abi can jadihi culamada qaar khilaaf sidaasna way jiraan oo dacfi ku sheegaya markaas eh, xadiika lagu soo wariyey yani markaas silsilada marka culimadu waxay ka soo qaateen labay ka qaateen lakin imaamu dahabi raximah llahu tacaala amilo dhowra ayuu markaa tiriyey oo yani markaasi eh, ka mid ah maraatibta xasanku marka uu yeelanayo sheekhu lakin hadda wuxuu inoo soo qaaday labada sheekh waxay inoo soo qaadeen intii markaa ugu sarraysay marka sida Eh, saxiixuba maraatib u yeeshay ayuu xasankuna maraatib u yeelanayaa kuwana ugu sarreeya kuwa ka sii hooseeya kuwani hadday caaridaan kuwana markaasi tarjiixa markaa qaadanaya asaxiixu liayrihi hada maaluh aiixu liayrihi yani markaasi maxalkiisu waa halkan yani meeshii looga hadlayey asaxiixu liayrihi huwa alxasanu lidaatihi wa xasan lidaatihi ida tacadada uruquhu haddii uruqdiisu ay markaasi tiroobaan fabidalika yaqwa sidaasuu markaa yaqwa xadiidku ku xoogoobayaa wayartaficu ku saremaraya wuxuu ka saremarayaa can darajati alxasan ayuu markaasi ka saremaraya wuxuu tegayaa ilaa darajati saxiix laakin laa lidaatihi yani maahan saxiixun lidaatihi maahan bal liayrihi ay saxiix liayrihi buu noqonaya asaxiixu liayrihi waxay noogu tacriifiyeen culimmadu waa xadiid alxasanu lidaatihi xasanlidaati waa kii haddaan soo marnay wey xasan lidaati hadduu tacadudo oo duruq fara badan u yeesho duruqdaasi waa isxoojinayaan duruqdaasi waa isxoojinayaan markay isxoojiyaan xasan lidaatii ku sugnaan maya xagga sar u aadayaa xasan lidaatii oo xasan lidaatii lagu daray oo xasan lidaatii lagu daray wuxuu tegayaa saxiix buu tegayaa saxiix marka la leeyahay sixadu daatadiisa kuma sugnaa wuxuu ku helay sixadaas liayrihi markii mid kale loo keenay keligii haddii la eego keligiis wuxuu noqonayaa xasan buu noqonaya yani saddex xadii baa isu yimid ama saddex sanad ragga ku sugan marka la eego mid kastaba waxaa ku jira nin khafiifu dabdi ah haddii marka lagu yihahdo xukun sanadkaasi markaad eegto waxaad odhanaysaa hada sanadu xasanu lidaatihi limaada lianna fulan baa ku sugan oo khafiifu dabdi ah ayib kaa kale markaad eegto asaguna waa la mido waa xasanu lidaatihi limaada lianna fiihi fulaanan yani hebel baa ku sugan oo khafiifu dabdi ah kaa kale saasoo kale marka laisku keeno saddexdii xasan mid kasta gaar wuxuu ahaa xasan lidaatihi markay isu yimaadaan waxay noqonayaan saxiix laakiin sixadan xagey ka timid lighayrihi mid kastaba kan kale markii loo keenay ayay markaa six ka faaiiday marka saxiixun liayrihi ayrkii marka loo keenay buu saxiix noqday haddii la kala qaado mid kastaba gaar loo eego markaas muxuu noqonaya waa xasan weeyaan marka saasaa liayrihi loogu darayaa ayrkuna waa sanadkaa kale marka loo keeno ayuu noqonaya ayib saxiixun yani liayrihi buu noqonaya wa dalika arrinkaa tusaaliis waxaa weeye xadiid moxamed ibnu camar ibnu calqama can abi salama can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaax lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka cabsanayn ummaddayda inaan dhibo la amartuhum amra iijaab waxaan amri lahaa yani amar markaa waajiba ah ayaan amri lahaa bisiwaaki yani markaa cadayga cinda kulli salaatin salaad kastaba yani markaasi agteeda qaala tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu yhi maxamed ibnu ciisa abu ciisa tirmidi bacda an ahraja alxadiia xadiika markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi wa xadiiu abi hurayra waa xadiika haddaan soo marnay weeyaan inamaa saxa wuxuu saxiix u noqday oo saxiixu ligayrihi uu u noqday liannahu qad ruwiya waa la wariyey min hayri wajhin ay min hayri sanadin ay biakar min sanad sanad wax ka badan buu ku yimid xadiikan yani markaas culimmadu ay noogu tusaalaynayaan asaxiixu ah liayrihi eh, waa arki doonna yani markaasi oo culimo soo saartay sheekhu marka waxay noo sheegeen culimmadu imaamu tirmidi ayaa soo saaray xadiidka markuu soo saaray xadiidkan ayaa wuxuu raaciyey markuu sheegay xadiidkana wuxuu raaciyey wuxuu yidhi xadiidkan oo xadiis abi hurayra ah waa xadiiun saxiix laakiin saxiixun lidaatihi maha لماذا inamaa saxa wuxuu saxiix u noqday bimacnaa saxiixun ligayrihi wuxuu u noqday liannahu qad ruwiya min hayri wajhin min hayri wajhi waxaa loo jeedaa bimacnaa jaaa biakar min ariiq dhowr dariiq buu ku yimid baa loo jeedaa dhowr dariiq buu ku yimid maadaama dhowr dariiq uu ku yimid duruqdaasi ayaa isxoogaysay markaasaa wuxuu ka tegey xasankii wuxuuna tegey saxiixun lighayrihi buu tegey haada alamru hada arrinku waa ana tamila tusaalaha aan xadiikan wax ku tusaalaynay laysa limulaq اlxadiii xadiikao dhan ma ahan bal tamiilu kaainun tamiilkani wuxuu ku sugnaaday biqaydi kownihi yani markaan ku qaydno xadiikan inuu yahay min riwaayati maxamed ibnu camar markuu yahay markaas wey marka uu noqonayo yani saxiixun liayrihi falxadiiu rawaahu ashaykhani xadiika waxaa soo wariyey labada sheekh bukhaari muslim baa soo wariyey min hayri ariiqihi yani ariiqa tirmidi mid ahayn bay ku soo wariyeen ayib haddaba xadiikani bukhaari muslimba waa soo wariyeen bukhaari muslimba waa soo wariyeen imaam albukhaari sanadkiisu waa cabdulahi bni yuusuf can maalik can abi zinaad can alacraj can abi hurayra sanadkaasu kuso wariy imam bukhaari ayib ragga ku sugan waa rag iqaada weeye marka laeego sanadkaasi waxaa la ohanayaa hada alxadiidu saxiixun lidaatihi ayuu noqonayaa waa marka la eego sanadka bukhaari iyo sanadka muslim marka la eego xadiidku waa saxiixun lidaatihi limaada lianna ragga ku sugan baa waxay yihiin rag cuduul ah oo ka gaaray dabdiga aclaa martaba ayaa ku sugan ayib haddaba marka uu saxiixun ligayrihi noqonaya waxa weeye waa markaan eegno riwaayada uu soo wariyey yani markaa sanadka uu soo wariyey imaamu tirmidi markaan eegno imaamu tirmidi midka uu soo wariyey ayaa wuxuu noqonayaa xasanun eh, saxiixun ligayrihi buu noqonayaa oo dhowr dariiq buu ku yimid dhowr dariiq ayuu ku yimid waxaana ku sugan sanadka xadiidka maxamed ibnu camar ibnu calqama ninkaasna waa nin khafiifu dabdi ah laysa eh, taama dabdi taamu dabdi maaha waa khafiifu dabdi maadaama uu yahay khafiifu dabdi duruq kalena loo helay marka maxaan odhanaynaa sanadkii uu ku jiray oo markaasi ahaa xasanun lidaatihi markii duruq kale loo keenay markaasi waa isxoogeeyey oo muxuu noqday saxiixun lighayrihi buu noqday laakiin markaan eegno sanadka bukhaari uu ku soo wariyey iyo sanadka muslim ay ku soo wariyeen markaan eegno markaa muxuu noqonayaa saxiixun lidaatihi buu noqonayaa saasay marka culimmadu u leeyihiin haada walyuclam ha la ogaado ana tamiila tusaalaha aan xadiikan wax ku tusaalaynay laysa limulaq alxadii xadiidko dhan maahan oo la odhan maya xadiidku yani meel kastoo ku soo arooray asaaniidda oo dhan waa xasanun lidaatihi buu noqonayaa maahan bal balitamiilu tusaaluhu haabitun biqaydi kownihi wuxuu ku sugnaaday markaan ku qaydno xadiidku biqaydi kownihi ahaanshaha uu yahay markaan ku qaydno min riwaayati maxamed ibnu camar markaan riwaayada ku qaydno weeye wailaa falxadiiu xadiiku rawaahu shaykhaani bukhaari muslim baa soo wariyey min ayri ariiqi maxamed ibnu camar min hayri ariiq maxamed ibn camar bay ku soo wariyeen oo sanadka bukhaari waa inagaa sheegnay kuma jiro maxamed ibn camar kuma jiro marka marka uu ka maqan yahay maxamed ibn camar sanadka uu ka maqan yahay waa saxiixun lidaatihi weeye qaal ibnu صla wuxuu yidhi maxamed ibnu camar ibnu calqama min almashhuuriina bisidqi maxamed ibnu camar ibnu calqama wuxuu ka mid yahay min almashhuuriina bisidqi kuwa runta ku caanbaxay bisidqi walcadaala laakinahu lam yakun muusan ahaanin min ahli itqaan itqaanka yacnii xifdiga taamka ah ee kuwa u saaxiibka ka mid maahan xataa dacafahu bacduhum qaar baa yani markaasi daciif ka dhigay min jihati suui xifdihi xaggee dacfigooga yimid min jihati suui xifdihi waa sayiu lxifdi weeyaan wawasaqahu bacduhum qaarna waxay dhaheen waafiqo lisidqihi wa cadaalati waxayna eegeen xagga runtiisa iyo cadaaladiisa faxadiiuhu xasanun xadiikiisu waa xasanun ay xasan lidaatihi weeyaan min hadihi ljiha markaan eegno yani markaasi jihadaas markaan ka eegno idan yani xadiikan marka sanadkuu ku sugan yahay maxamed ibnu camar ibnu calqama waxaa la odhanaya waa xasan lidaatihi xasan lidaatihi markii dhowr dariiqoo kale loo helay marka baa wuxuu noqday saxiixun liayrihi buu noqday wailaa xadiiku uruq kalu ku yimid oo maxamed ibnu camar uusan ku sugnayn markaas wuxuu noqonayaa saxiixun lidaatihi buu noqonaya alxasanu liayrihi hada maxalu alxasanu liayrihi huwa waxa weeyaan alkhabaru almutawaqafu alkhabaru khabarka weeye xadiidka weeye almutawaqafu laiska taagay can qabuulihi aqbalidda la aqbalayo maxaa laisaga taagay lidacfin fiihi dacfi ku sugan dartiis wadalika riwaayat lmastuuri ninka mastuurka riwaayaduu soo wariyey oo kale weeyaan wanaxwihi kuwa la idaa tuubica haddii lagu raaco bimilihi mid asaga la mida aw aqwaa minhu mid ka xoog badan ayb faasluhu alxasanu ligayrihi asalkiisu daciifun waa xadiis daciifa ah. wainamaa taraa calayhi alxusnu xusnigu wuxuu oga soo diriyey bimaa cadadahu waxaa xoogeeyey oo min almutaabici midka raacay ah wamiaalu dalik kaa tusaalis waxaa weyaan xadii abi saciid radi allahu canhu laa darara walaa diraar rawahu daaraqutniyu walxaakim falxadiiu xadiidkan lahu uruqun uruq buu leeyahay uruqdaasoo laa yahluu kullu minha mid kastoo ka mida usan ka marnayn min maqaalin ay min dacfin dacfi usan ka marnayn walaakin yuqawii bacduhaa bacdan qaarkeed baa qaarka kale xoojinaya walidaalika saa darteed buu xasanahu nawowi imaamu nawowi u taxsiiniyey halkan waxay noogu sheegayna culimadu raximahumullah alxasan lihayrih maxaa la yidhaahdaa alxasan likhayrihi waa xadiidka in la aqbalo laga tawaqufo inaad aqbasho khabarkan inaad ka tawaqufto khabarka aad ka tawaqufto inaad aqbasho ood qaadato ayaa waxaa la odhanaya xasanu likhayrihi maxaa ka mid a marka akhbaarta laga tawaqufo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ka riwaayat lmastuuri nin mastuura xadiidka uu soo wariyey almastuur yani waxaa weeyaan waa raawiga ay ka wariyeen laba raawi wax ka badan baa wax ka wariyey laakiin tawiiq ama tacdiil iyo tajriix midna looma hayo laba nin baa ka wariya wax ka badan baa wax ka wariyey ayib waxbaa laga qaatay laakiin lama odran waa iqo wax kana laguma sheegin lamana ammaanin lamana jarxin waa laga aamus waa mastuur baa la odhanaya mastuur baa la odhanaya arrinkiisu waa qarsoonye majhuulxaalna waa la yidhaahdaa xaaladiis waa qarsoonta ayib ama daahirkiisaa la garanaya daahirkiisaa la garanaya lakiin baatinkiisa xagga dabdigiisa iyo ayaan marka aqoon loo lahayn maadaama uu yahay nin aan aqoon loo lahayn cidno aysan tawfiiqin cidno aysan tajriixinin mastuur baa la odhanaya arrinkiisu waa naga qarsoonya arrinkiisu wuxuu muuqanayaa marka cidu ay tajriixiso ay tidhaahdo waa kada jarxi baa lagu ogaada markaasi mastuurku ka baxay ayib ama cid ay ammaantoy iqatun ku sheegto wuu ka baxayo markaasna iqu u baxay inta laakiin tawfiiqi tajriix midna aan loo haynin arrinkiisu waa mastuur marka ninkaa mastuurka xadiidka uu soo wariyo ayaa markaa ka mid ah khabarka laga tawaqufayo waayo cid aadan u ogayn ammaan iyo dhaleecayn midna warkiisu shaki buu kugu reebaya talo muxuu noqon doonaa Eh, marka waxaa la mida ka riwaayat almastuur ninka mastuurka xadiisku soo wariyo wanaxwi iyo kuwa la ayib waxaa la mida yani sayulxifdigii baa la mida goorma ayuu xasan likhayrihi noqonaya idaa tuubica bimilihi markii mid kale yani markaasi uu taabiceeyo yani uu raaco aw aqwa minhu mid ka xoog badan bimacnaa xadiiskani mastuur baa soo wariyey waa laga tawaqufsanaa mid la mida ah ayaa haddana la soo wariyey marka sanadkana mastuur baa ku sugan sanadkana mastuur baa ku sugan idan waxaa la ohanaya labadii sanad way isxoojinayaan hada fiihi mastuur wahada fiihi mastuur way isxoojinayaan sawaadix maaha markaasa wuxuu noqonayaa xasanun liayrihi ayib marka xasankani eh, in lagu sheego waxay ka timid liayrihi markii kan loo keenay haddii kan gaar loo eego haddii gaar loo eego waa daciif waayo nin mastuura ku sugan kana haddii gaar loo eego muxuu noqonaya waa daciif lanna waxaa kusugan nin mastuur ah isu keena marka maxay noqdeen xasanun lighayrihi buu noqday marka culimadu waxay dhaheen wainamaa taraa calayhi lxusnu xusnigani iyo inuu xasan noqdo waxay ooga timid in sifadaa la siiyo bimaa cadadahu min almutaabic waxa xoogeeyey oo ah inuu helay mid kaloo raacay mastuur kalaa raacay oo xoojiyey aalis waxa weyaan xadiika abi saciidin اkhudri uu soo wariyey laa darara walaa diraar imaam daarqutni iyo xaakim baa soo wariyey xadiikan falxadiiu lahu uruqu laa yakhluu kullu minha min maqaal xadiiku wuxuu leeya uruq fara badan buu leey ariiq kasta marka gaar loo eego dacfi baa ku sugan hada fiihi dacfun wahada fiihi dacfun wahada fiihi dacfun mid fayow kuma jiro sanad sidiis mustaqil u fayow kuma jiro ayib Eh, walaakin yuqawii bacduhaa bacdan way isxoojinayaan aciif iyo aciif isku yimid fadaciifaani yaqlibaani qawiyan bay yidhaahdaan laba daciif hadday isu yimaadaan nin xoog badan bay ka adkaadaan m marka daciifki iyo daciif markii loo keenay waa xoogaystay dacfi waa ka tegey xasan buu noqday laakiin xasankan xageebuu ka helay liayrihi markii hayrkii loo keenay ayuu markaa wuxuu noqday xasanun liayrihi walidaalika xasanahu nawowi imaam nawowi waa taxsiiniyey wuxuuna ku soo arooriyey kitaabkiisa alarbaciin annawowiya yani wuxuu ugu soo arooriyey kownuhu xasanan inuu xasan yahay oo xadiis la xujaysanayo waayo hadduu ka aaminsan inu xadiis daciifa ah inuu yahay ma soo arooriyeen xadiiuu aaminsan inuu daciif yahay lanna axaadiistan wuxuu u soo arooriyay in lagu camalfalo mar hadduu daciif noqdana camalfal ka imaan mayo camalfal wuxuu imaanaya markuu xadiisku sugnaado ayib bacda taxsiinihi buu soo arooriyey taxsiinkaana xaggee ka keenay wuxuu eegay duruqdan faraha badan leh dariiq kastaba wuu sallimayaa inuu dacfi ku sugan yahay laakiin dacfigiibaa iskabay markii dhowr jiha uu ka yimid walidalika xasanahu imaamu nawowi waa taxsiiniyey wabnu salax ibnu salaxna waa taxsiiniyey oo imaamu nawowi raximah ullah kitaabku isagu uu dhammaystiray oo imaamu ibnu salax baa ugu horreeyey imaamu nawowina raximah allahu tacaala uu ku sii daray halkaa inoo joogo wallahu aclam